alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi wsaxbihi ajmaciin allahuma anfacna ma calamtna wcalimna ma yanfacuna wzidna cilma qala imaamu abu cabdilah mxamed bin ismaaciil bn ibrahim albukhari raximah اllahu tacaala baabun man asbaxa aaminan fi sirbihi wuxuu ku saabsan yahay man asbaxa qofkii waa beriistaa waagi u beryaa aaminan xaaluu yahay aamin fii sirbihi fii ahlihi ehelkiisana uu aamin ku yahay oo aamin u yihiin awlaadiisa iyo naftiisa iyo ehelkiisii sirbiga asalkiisa wuxuu ahaa alwuxuushu watuyuur ayaa sirbi la yidhaahdaa asirbu lqataa hal man yuciiru janaxahu marka hadda laakiin waxaa loo jeeda sirbigu waa alahlu walawlaadu wa jamaacatuhu ehelkiisii isagoo aaminah ayuu waagii u baryey oo wax uu ka cabsanayo oo aadama iyo makhluuqa uusan jirin nicamtaas intaa le qofkii la siiyaa qaala xadathanaa bishru bn marxuum qaala xadathanaa marwan ibnu mucaawiyata alfazari can cabdiraxman bin abi shumaylat alansaariyi qubani alqubaa'iy can salamata bni cubaydillaahi bni mixsin alansaariy can abihi aabihiis can inabiyi sala allahu aleyh wasalama qaal man asbaxa qofkii waa bariistaa aaminan xaaluu yahay mid aamina fii sirbihi ehelkiisa uu aamin ku dhex yahay mucaafan uu yahay mid la caafiyey oo caafimaad qaba fii jasadihi jidhkiisa wax xanuunoo ku taagana uusan jirin cindahu agtiisana uu yahay dacaamu yowmihi maalintaas wuxuu cuni lahaana haystaa fa kaanamaa wuxuu lamid yahay asaga oo xiisad lahu loo soo aruuriyey ay dumad uu jimica lahu loo soo jamciyo loo soo aruuriyey addunya adduunyada idilba maxaa yeelay maalinta aad taagan tahay unbaa adduunyada la hubaa inaad joogto wixii ka kasoo haray mareere adduun baa tahay mise maya lama garanayo marka maanta waa iskugu kaa toosan tahay nabadgelyana waad haysataa caafimaadna waad haysataa ceysh iyo waxaad cuntana waad haysataa intaa haddaad haysato maanta waaga kugu bariyey qofka asagaa nicmo weyn buu haystaa shukrigeedi baa la rabaa marka inuu qaabiliyo oo alla ku shukriya subxaanahu wa tacaala xadiidka waxaa kale oo ka qaadanaynaa ahamiyada ay leedahay amniga iyo nabadgelyada nabiga sala allahu aleyh wasalam saddexdii wuxuu ku bilaabay amnigii buu ku bilaabay nabadgelyadii iyo amnigii ayuu ku bilaabay maxaa yeelay markaad ammaan haysato iyo caafimaadkaadi iyo raaxada jismiga iyo cuntada iyo waxaasoo dhan markaasi wax kuu tari oo kuu dhadhami laakiin haddii khawf iyo cabsi qofka uu ku jiro intaba waxba ma tarayso amniga marka wax walba ka muhiimsan adoo iska yar cajisan oo iska xanuunsan laakiin meel loo qaxaya ma jirto cabsi kuma hayso meel aad ku xanuunsataa baad haysataa oo wax kaloo kugu taagan oo hala kaca iyo hala qaxa ah ma jirto qofka asaga meeluu ku xanuunsad u haystaa laakiin adoo qaxaya ka waran haddana haddaad sii xanuunsato ageed kuanuunsan xageed ku xanuunsanaysaa hadduu cunto haysto oo cuntadiiba wuxuu ku cuna u waayay ka waran lagu kala cararo meeqaa intaa cunto la diyaariyey oo meel iskugu keenay oo la cuntadii ayada isku bedashay qiiq iyo siiba ay isku bedeshay oo cunid wax la cunaba la waayo meesha lagaa dhaqaaqay ayuu iska taalla marka ammaanka waa muhim wey qaar baa culimadu waxay soo guurinayaan ahmiyada amniga ay leedahay neef ari ah oo mathalan luka jabay lug bu ka jabay marka xoogo caws iyo doogaa loo keenay xanuunkii baa marka horaayo oo xanuunkii bay dirbe la cun weyday mudda xoogow isyar godday markii xoogow isyar godday oo yar roonaatay oo adkaysigeedii waxeeda ay isku yarwaxaysay kadib waxay bilaabaysaa cuntada inay yaryar u cunto aws cunto ayay bilaabi laakiin ayadoo caafimaadsan xarig haddii lagu xidho dhurwaana halkaas lagu xidho dhurwaana halkaas lagu xidho wax meelo laga hayo ma laha cuntadeedii waa u taallaa waa caafimaadsan tahay laakiin dhurwaa baa halkaa ku xidhan dhurwaadaasay u fiirinaysaa nafta ka bixi afka ayadoon saarin cawski oon cunin yay nafta kow ka dhehaysaa ay dhibanaysaa marka amniga iyo nabadgelyadu wax walba waa ka qaalisan yihi xadiidkuna xasan weeyaan qaala musanifu raximah llah baabun wuxuu ku saabsan yahay tiibu nafsi nafta oo wanaagsanaata yacni nafta oo mooraalkeeda uu fiican yahay mooraal mooraalka qofka iyo inuu yahay qof degan dumaaniino iyo xasiloone haysta qalaq iyo murug ayna ku taagnayn qofka asaga ah waxay kamid tahay sacaadaday kamid tahay min asacaada inaad maanta aada fahmaysan tahay oo wax kugu taagnayn murug ku haynin faraxsan tahay min asacaada sacaadada iyo liibaantay ka qaala xadathana ismaaciil bin abi uweysin qaala xadathanii sulayman bnu bilaal can cabdillaahi bn sulaymaan bin abi salamata alaslamiy annahu samica wuxuu maqlay mucaad mucaad ibni cabdillaahi bni khubayb aljuhaniy yuxadidu can abihi isagoo ka warramay can cami adeerkiis ana rasuula allah nabiga calayhi salaatu wasalaam kharaja waa baxay calayhim saxaabadii ayuu kusoo baxay oo gurigiisi kasoo baxay oo saxaabado sugaysa usoo baxay wa calayhi atharu guslin korkiisa nabiga waxaa ka muuqday qabays baa ka muuqday aathartii iyo raadkiis oo yani qoyaankii iyo madaxiisaoo biyo ka tifqaayaan iyo nadaarada iyo iftiinka qofka markaa qabays kasoo baxay dhalaalkiisa ahaan iyo calaamo qabays baa ka muuqata macnaha wa huwa nabiguna tayibu nafsi naftiisana waa tiib wey naftiisana waa faraxsan tahay rasuulka aleyh salaatu wasalaam saxaabada way ka garteen wejigiisa markuu walbaharsan yahay ama uu xusni hayo ama xanuun hayo ama gaajo hayso ama caro ay hayso intan waa la garan jiray cagsiga markuu xaaladiisa ay isku toosan tahayna nabiga calayh salaam dayibu nafsi ayay arkeen fadananaa waxaan u maraynay anahu nabigu alama biahlihi ehelkiisii inuu hadda kasoo baxayo reerkiisiio alama ay jaamaca ehelkiisi uu jimaacay biahlihi reerkiisa qabayska iyo waxaas faqulnaa waxaan idhi yaa rasuul allah naraaka waxaan ku aragnaa ayiba nafs naftaada maanta aad bay uwanaagsan tahay oo iib waxaa kaa muuqda wanaag baa kaa muuqda yani farax iyo dareenka moraalkaada aad bu ufiican maanta moraalkaada aad bu ufiican yahay qaala nabig wuxuu yidhi ajalha walxamdu lilah ilaahay baa maal iska laho maanta xaaladeeda way fiican tahay moraalkeyga waa fiican yahay wax culays iyo wax meel oo muruga hayso midna ma laha waa fiicnahay uma dukira alqira markaasa saxaabadu waxay ka sheekeeyeen qarinimada iyo xoolaha iyo maalka waxaas laga sheekeeyey faqaala rasuulu lahi sala allah alay slam wuxuu yihi saxaabadu nabiga agtiisa way ku sheekeysan jireen mararka qaar iyagoo codkooda hoos u dhigaayo tartiib iyo edab ku sheekaysanaya nabigana dhegtu ka dhegeysan jir faqaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam wuxuu yihi inahu laa ba'sa waa mudaahalu ku sameeyey mudaakhala iyo dhex galay hadalkoodii wax ku darsaday inahu laa ba'sa bilghina haninimadu dhib ma laha liman itaqaa qofka ilaahay ka cabsanaya qofkii ghaninimadiisii iyo maalkiisii ilaahay taqwadiisii iyo cabsidiisii iyo khayrka u adeegsadaa haninimadu dhib ma qabto oo qofka xoolo buu maarata ku jiraayo reer adduun la dhihi maayo reere adduun la dhihi markaad xoolaha aad waddadii khayrkaa marinayso lama dhaho xoolaha xataa kanzi lagula magacaabo waladina yakrisuuna adahaba walfida walaa yunfiquunaha fi sabiili illahi fabashir cadaab marka laleeyahay waa maa unfiqa maa unfiqa minhu xaquhu falaysa bikanzin wixii xaqiisa laga bixiyo kanzi maahaba soo aroortay shalayna waxaan soo maray nicma maal muslim maal saalix lirajuli asaalix xoolo wanaagsan oo nin wanaagsanna gacanta ku hayo waaba wax wanaagsan oo fiican oo ilahay laga baryo labadii qola ama mxuu ahaa laa xasada ilaa fitnatayni laba qoloo lakantaa jirta waxaa kamid ahaa rajulu aataahu llahu maala fasalatahu calaa halakatihi fi lxaqi xaqa ilahay inuu ku bixiyo ilahay uu ku maarta hanuuniyey laysa ma ahan inahu laa ba'sa bilghina liman itaqa wasixatu caafimaadkuna liman itaqaa qofka alla ka baqaayo khayrun waxay oga khayr badan tahay min alghina qaninimada qofka ilaahay ka cabsan ee caafimaadkiisa iyo wanaagiisa ku shukrin haninimada waxaa ka fiican caafimaad inaad leedahay haddaad si kasta xoolo u leedahay oo laakiin xanuun yar u ku hayo xoolahaadii kuu dhadhabi mahayo walbahaarkaasa waxba kaaga daran wax walbana waxaad diyaar u tahay inaad ku bixiso saad u caafimaad lehed marka caafimaadka wax walba ka horeeya wa tiibu nafsi nafta oo diib ah oo wanaagsanaata oo qofka moraal iyo maskaxaan u degan yahay maalintaasna min anicami nicamtay bay kamid tahay bu yiri oo hadalkii nabiga alay slam weydiiyeen maogtahay nicamtay bay kamid tahay inaad maanta fiican tahay oo isku katoosan yahay hawshu ilahay nicamtiisay kamid tahay o ilahay lagu shugriyo maxaa yeele meeqaa kusoo maraysa adoo murugsan oo wax kugu taagan yahay oo meel wax kaa haysto oo qalaq ku hayo waxyaalaha marka sacaadada lagu hela waxaa kamid a ah dumaaninatu nafsi waxaa lagu gaaro dumaaninatu nafsiga waxaa kamid a ah ko qadarka ilaahay ood rumaysan tahay ku qanacsan tahay laba dikriga ilahay ood bariso alaa bidikri illahi tadminu lqulub saddex injaasu lcamali wa itqaanihi ayay dhahaan culamadu waxaa kamid a qofka inuu noqdo qof munjizu munjizulcamal ah shaqada aad qabanayso weligaa cajis ha ku qaban markaad camalka isagaha aad si wanaagsan u qabato gadaashiisa waxaad dareemaysaa sacaada dareemi mashruuc kuu yaalay baad gebagabaysay iska hagaajisay macallin wax saxayaad aheyd su-aalihiis talaakube eed sugaysay ee macalimiintii kale ay saxayeen haddaa iska dhigata ka waran oo la yiraahdo maalin walba adig waa adii baa dhiman ado dhiman lagu hayo markaad saxdo oo intaad culayskii aad dusha saarato aad saxdo ood qalinka aad qalin warqadda udambeysa saxdo maxaad dareemaysaa sacaada dareem sacaada dareemsa liibaan shaqa ku taalla sideedaba intii ku taallo qalaq baa ku yaalla iyo dumaaniina la-aan iyo xasilooli baa ku taalla marka waxyaalaha sacaada lagu helay kamid waxaa lagu hela waxaa kamid a ah inaad waajibaadka diiniga aad sidaheed ugudato salaadii oo jamaaca ku tukato salaada subax oo kaa tagto oo jamaacada ku dhaafto ood guriga asaaxato ood balqinka soo boodo maalinta ayadaa nabiga muxuu ku tilmaamay calayhi salaam asbaxa khabiitha nafsi kaslaam qofka isaga oo naftiisa ay xun tahay meel uu wax kaga taagan yahay moraal aan maalintaas oonan lahayn wahsi ku jiro shan saac buu ahaa hamsi kusii jiraya oo weli ayna ka tegin hurdadii iyo aharteedii maxaa yeelay weli shaydaankii iyo xumaantii uu ku reebay baa weli ku baaqi ku ah laakiin hadduu jamaacadii ku tukado adkaartiisa u akristo maalintaa wuxuu noqonaya qof fariisha oo nashaadsan oo fahmaysan ayuu noqonaya marka waxyaalahaasi o dhan baa lagu helaa ayib xadiidku xadiis saxiixa ah weeyaan qaala musanifu raximah llahu tacaala xadathana ibrahim bn lmundir qala xadathana macan ibnu ciisa can mucaawiyata can cabdiraxman bn jubayri can abihi can nawas ibn samcaan alansariy radia allahu canhu anahu sa'ala rasuula allah nabigu wuxuu weydiiyey can ilbiri wlithmi biri iyo ithmi maxay kala yihiin bacda riwaayad waxaa soo aroortay intuu nabigu u yimid isagoo inuu weydiyo wuxuu yihi ma iweydiin mise anaa kuu sheega isheeg buu yihi waxaad ii timid buu yii inaad iweydiinaysa biri biri baad saaka iweydiin rabtaa buu yihi marka macnaheeduna maaha nabigu inuu cilmilqeybka waxa ma yaqaanay cilmiqeybka o dhan ma ogeen wixii loo sheega oo ilaahay u waxyooda bas uma ogaa nabiga sala allahu alayh waali wasalam ah, qofki ilaahay uga raadli noqday oo rasuul aho qeybkii loo sheego kb ka unbaa garanaya nacam waxaana tusaysa meelo badan oo nabiga sala allahu aleyh wasalam wax qeyb ah oo maqan uu garan waayey ama ogaan waayey oo xataa mararka qaar culays badan iyo raad badan ay marka dambe ku reebtay masaladii waxaad garanaysaa qisadii ifkiga ee caaisha radia allahu canha ay ku been uunteen cabdullahi bnu ubayi dadku hogaaminayey binu salal almunaafiqi dad saxaabada kamidana ay ku tawarudeen oo ay ku maaragtay simirraxoodeen maxay ka bilaabatay kuushi caaisha ay walaasheed asba kasoo aariyeysatay kasoo ergisatay oo ka dhuntay oo ay u malaysay inay banaanka kaga imaatay raadinteedii markii dambena ritigii hoostiisi ayaa laga qaaday laba riwaayo wey riwaayana iyadaa markii dambe soo heshay riwaayana ritigii markay saxaabadii maqnaadeen oo salaadii xataa la gaaray ayagoo weyse la-aana qaarkood ay iskasoo qaarna tukadeen qaarna kaba tageen hashii ay saar ay saari jiray hoodaji kusaar maa la kiciyey halkii baa laga helay inta la raadinayo dhan fiiri rasuulka marka hadduu cilmigu wax kasta loo faydo cudhina war hasha nunkaciya oo kasoo saara meeshaas laakiin wixii loo waxyooda rasuulka calayhi salaam waa ogaan jiray sala allahu aleyh wasalam oo ilahay baa usheegaya xadathana ibrahim bn mundirin qala xadathana macan can mucaawiya can cabdiraxman bn jubayr can abiy can nawas bn samcaan ansaran o sala rasuul allah cala la dhahaa yani ahmiyada iyo ay leedahay xusnulkhuluqa shalay kusoo oo kale weeyaan akhlaaqda wanaagsan oo wuxuu kuusoo jidayaa birigii iyuu kusoo jiidi akhlaaqdaas wanaagsanna hadee inaad calaaqada rabbi la leedahay aad hagaajiso adoomaha intaba way soo wada gelaysaa waan mari doonaa xadiidka caaisha radi allahu canha kaana khuluqu lqur'aan diinta lagu dhaqmo dhan baa xusnulkhuluq lagu magacaabaa walitmu dembiguna maaxaaka wixii ku noqnoqdo weeye fii nafsika naftaada wa karihta aad nacdo an yatalica calayhi naasu dadka inuu kugu daaracdo waxa marka qalbigaada ku noqonaya ee kugu taagan iskaba tag kaba tagba maxaa yeelay diibu nafsi baan soo ku jirnaa baabka wuxuu ku saabsan yahay baabu diibu annafsi marka diibu nafsi kuma kuma jirti waa waxyaalaha macaasida munkaraadka mukhaalafaadka sharciga ah xanuun bay qofka ku reebtaa xanuunka markaa inaad ka tagto diibu nafsi baa lagu helaa wixii aad ka shakido xaraam iyo xalaalnimo oo naftaada ku noqonayana iskagaba tag iyaduna diibu nafsi baa lagu helaaye naftaada oo hagaagto oo ficnaato hadhow eed iyo muxuu ahaa maxaa igu watay iyo xasray iyo waxaasoo dhan ba xanuun kugu soo noqon doona wey xadiku saxiix weeyaan qala xadathana cmr bnu cawni qala xadathana qala abarana xamaad an thabit an anas qaal kaana nabiy sal slam nabig wuxuu ahaa axsan annaas dadka ka ugu wanaagsan axsan nnaas min kuli jiha dhinac kasta ka fiiri axsan naas buu ahaa markaasaa bacda tafsiil xusnigiisa iyo wanaagiisa qaar laga sheegay waajwad annaas buu ahaa xagga juudka iyo karamka iyo deeqda ajwad annaas buu nabiga sala alla alay wasalam haddii khayrka kale loo degdego iyo haddii khayrka iyo waxbixinta loo degdego intaba ajwad annaas buu ahaa juudkiisa waa soo maray wa ashdac annaas buu ahaa dadka midka ugu geesisan rasuulka sala allah alay wasalam saxaabada waxay dhihi jireen ninkan ugu geesisan marka dagaal la galo waa ninka nabiga garabkiisa ka dagaalamaya nabiga alay salam gadaal lama mari jire marka dagaalka u bilowdo walaqad fazica waxaa argagaxay ahlulmadiinati waa mithaal nabiga geesinimadiisii baa lagu mithaalinaya walaqad fazica waxaa argagaxay ahlulmadiina reer madiina daata leyla habeen habeenada kamid ah ay argagaxeen oo meeshu dhul calaadeed bay ahayd magaaladu cadow baa ku xeeran kuna waaba guduhum ku jiraa oo yuhuud weeyaan iyo munaafiqiin oo wax afuufaya balaayadii marka mar walbaba saxaabadu digtooni bay ku jiraan iyo taxadar argagax marka yee qayra yeedhay waxyaala lagu garto in cabsi ay soo waajahday fazica ahlulmadiina daata leyla habeen bay argagaxeen fantalaqa annaasu dadkii baa diday qibala sawt xaggii sawdki waa goorma hadii gurihii bay ku laabteen seefihii bay qaateen fardahoodii bay kooraysteen isdiyaarin kadib ayay dideen fastaqbalahum nabiyu nabiga alayh salaam baa soo qaabil oo ka hor yimid qad sabaqa isagoo oga hormaray annaasa dadkii ila sawti xaggii dhawaaqa wahuwa yaquul isagoo leh buu ka hor yimid lan turaacuu lan turaacuu ninama argagixinayo ninama argagixinayo argagax ma jiro wey wax laga cabsado oo argagaxoo cabsiya madna ma jirta cabsanina wa nabiguna calaa farasin faras buu saaraa liabi dalxata uu lahaayo curyin leeda ah faras abu dalxa uu lahaayo curyi ah leeda oo waxba aan saareen aan koore iyo aan alaab korka saareen sidiisa iskaga qaawani lagama gaaro ileena ayuu nabiga ku booriyay sala allahu alay wasalam waxayna tusaysaa nabiga alayh salaam macrifada uu ulahaa faras fuulka iyo qaabka furdaha loo fuulo ilaa xad isagoo meel la qabsadaan lahayn oo iska qaawan ayuu nabiga alayh salaam ku dagaalgalay oo ku maaratay ku duulay oo ku orday marka faraskaasu qaatay nabiga alayh salaatu wasalaam <coughs> abu dalxa iska lahaa oo caariya ayuu ahaa ama idanka caamka iyo ridaha uu ku ogyahay buu darteed buu nabiga ugu booray isagoon waxba weydiisanin way banaan tahay maa calayhi korkiisa faraskaas ma ahayn sarjun wax koora kooraha wax la saarta fardaha la saaro ama awrta ama dameeraha wax la saaro rikaab iyo koore iyo surji iyo wa fii cunuqihi sayf markuu nabigu saaraya saxaabada ka hor yimid luqunta waxaa u saaran oo ujeeda qaarsan yahay seeftiisi waa diyaar garowsan yahay macnaha seefta markay kugu jirto luqunta ay sahlan tahay inaad siibato hal mara marka waa wataa fa qaala nabigu wuxuu yihi laqad wajadtuhu faraskiina waxaan helay baxran bad inuu yahay aw inahu labaxrun waaba badba saasuu nabi aleyh salaatu wasalaam faraska faras wuxuu ahaa socod gaaban oo aad badi u aho la yaqaano ahaa aad u gaaban oo luxayf la yidhaahdo oo gurguurta marka faraskii isaga ahaa buu nabiga barakadiisii markuu taabtay oo uu gaadiidsayba wuxuu noqday waxaad bad moodabo oradkiisa bad aada moodo ayuu noqday yani nabiga alayh salaam barakadiisay kutusaysaa iyo wax alla wuxuu taabto aathartiisa raadkiisa intaba ilahi waa barakeyn jiray sala allahu aleyh waali wasalam xadiidku fawaid fara badan buu leya lakin shaahidku waxa weeyaan shajaacada nabiga aleyh salaatu wasalaam isagoo nina sisconin waardiyo wadanin ayuu meeshii wax ka yeedhay buu tegay rasulka sala allah alay wasalam marka ninka madaxda inuu mararka qaar uu muujiyo waa loo baahan yahy oo asaga laftirkiisa uu miqdaam af maarata meelaha xaaladaha ay ka jiraan ee waxaa kasoo dasha sheega ka warhaya ka warhaya oo geesinimadiisii iyo degdegiisa khayrka u degdegayay iyo ay mujtamacu kaga daydaan mujtamacu kaga daydaan lakin haddii la un idaacada ka dhagaysan uu yira intuu meel fadhiisto waxa dhacaya gurigiisa intuu iska galo yirahdo idaacadan baan ka dhegaysanay wixii halaagsamay iyo wixii dhaca iyo tegidaa uu tagaya laga yaabo sabab inay unoqoto ciidanku inuu diyaargaroobo si jidiya oo dhaba ah u shaqa galo isagiiba hadduu meesha tagay marka waxaasoo dhan waxa weeyaan waa qudwada iyo dayashada fiican wa saxiixu lisnaad xadiidku sanadkiisa qaala xadathana qutayba bnu saciidin qaala xadathana ibn mukadir moxamed can abihi abihi can jaabirin qaal qaala rasuulu llahi sal la alay slam wuxuu yihi kulu macruufin macruuf kulligii sadaqatun sadaqa wey macruufkuna wax allaala wixii sharcigu u aqoonsaday oo sharcigu ogolaaday oo dhan baa la yihahdaa haddaad la timaado xoolo keliya sadaqadu inan ahayn baad kutusaysaa kelimada tayibada iyo waxaad maaragtay eh, cibaadada kala duwan tasbiixda taxmiid intaba sadaqa wa ina min almacruufi macruufkaa sadaqada waxaa kamid a ah, an talqa akhaaka walaalka inaad kula kulanto biwajhin dalqin waji furan oo faraxsan wa an tufriqa inaad shubto min dalwika wadaantaada biyihii ku jiray fi inaai akhiika walaalkaa weelkiisa in ugu shubtona macruufkiiba kamid adoo ceelkaadi joogo biyihii dhaansanayo qofku soo istaagay weel wata inaad ogu shubto tira anaa shuba soo darsan adiga ibax eh, dhaaf a tira inaad dhihi laheed horta anaa dhaansana isug intaad dhihi laheed adoo ogu shubaa kasii fiican biyaad haysataa gurigaadina biyo ka qulqulayaan dadki jiiraankaaba caag la wareegaya inaad waraabiso biyo ka siiso macruufkii sadaqadii bay kamid tahay xasanu liayrihi xadiidka qaala baabun wuxuu ku saabsan yahay maa yajibu waxa waajibay min cawni mahl min cawni lmalhuufi qofka malhuufka in loo kaalmeeyo malhuufku waa mudarka dhibaataysan iyo madluumka laga gardaran yahay iyo qofka tabaalaysan oo idilbaa malhuuf la yihahdaa inaad u kaalmayso ood garabka qabato oo culayska markaasa haysta aad ka siibto qofka asaga ah waxay kamid tahay waxyaalaha macruufka ee khayrka qofkaana qof iijaabi a ah inuu yahay oo nafci mutacadi a ah mar walba la yimaado oo khayru nnaasi anfacuhum linnaas ayuu soo gelayaa inaad dadka noocaasa garab istaagto xadathana uweysiyu ismaaciil weysi qaal xadathana cabdiraxman bin abi zinaadin can abihi can curwa can abi murawixin can abi dharin algifaari qaala su-ila nabiyu nabiga alayh salam waxaa la weydiiyey ayul acmaali khayr acmaasha maxaa ugu khayr badan waa su-aal soo noqnoqotay oo in badan nabiga la weydiiyo saxaabadaa hadee musaabiqiin oho khayrka u degdegaya oo nin walba wuxuu rabaa meesha ugu khayr badan inuu sameeyo qaala iimaanu billaah ilahay oo la rumeeyo waa ka ugu khayr khayr oo dhan halkaas ka bilowdaa wa fi sabiilihi jidkiisa lagu jihaado liclaai kalimat illah diinta ilahay say u sara qaala fa ayu riqaabi afdal addoon la xoreeya kee ugu fadli badan qaala aqlaha hamanan midda ugu lacag badan hala gado hadii la ama reerkii lahaa ay gadanayaan wa anfasuha midda ugu fiican cinda ahliha reerkeeda atiisa oo ay ugu jecel yihiin ee naftu ay ku dhegan tahay ay jeceshahay qaala wuxuu afarayta in lama stadic haddaan keri waayo ka waran intaa aad sheegtay bacd alcamali acmaasha qaar haddaan la imaan waayo keri waayo qaala nabigu wuxuu yihi tuciinu dayaca qof dayac oo tabar daran lisikarihi yaraan darteed aw maaratay limaskaratihi ama dacfi kale oo jismi oo haya ayuu la ama haween weeyaan wax qabadsan karin oo araamil iyo waxtaas oo kale a tuciinu daayaxan qof dayacma ayaad u kaalmayn aw tasnaca waxaad u samaynba liakhraqa qofaan aan aqoonin qof sabcada aqoonin oo coba aan samaysan karin baad u samaysay albaab samaynayaa gacantu iskaga dhufan oo farti iska dhiijinayaa waad ugu dhufatay dhag waad u samaysayba tasnacu liakhraq qof aan aqooni wey laa yaxsulu sanaaca waa sadaqadii bay kamid qaala afarayta gaaribu yaa ka halaabay mana hagaajisan karo waad u hagaajisay wixii waad u samaysay way fara badan tahay akhraqa aan shaqada qabsan karin in loo qabto ay ay tahay oo wax ka hel ajir laga helo afarayta in sanactu haddaan sameeyo ka waran qaala wuxuu yidhi afarayta afara'ayta in dacuftu haddaan ka daciifo on kari waayo oo wixii de maba tabar ama kumaba dhaamaba anaaba ku dhaamin qaala nab wuxu tadacu naasa dadka waxaad kala tegaysa kala ilaalinaysaa min ashari sharta <coughs> shartaada laga nabadgalo haddaad nafcigaada la helaynin shartaada halaga badbaado wey fa inahaa sharta ood ka ilaaliso sadaqatun sadaqa wey tasadaqha tasadaquhaa iyo tatasadaquhaa aad ku sadaqaysanaysa calaa nafsika naftaade ay naftiga sadaqay noqonaysa inaad sharta ka joogto xadiidku saxiix weeyaan buhari muslim lababa soo saaray qala albukhariyu raximah llahu tacala xadathana xafs bnu cumar qala xadathana shucba shucba bn xajaaj weyaan qaal abarana saciid bn abi burda qaala samictu abi yuxadiu can jaddi can nabi sal slama qaal calaa kuli muslim muslim kasta korkiisa sadaqatu sadaqa ahaatay qof iska fadhiro maktuufuleydi oo kula waxa sadaqaysta ma hayo ma jirto aqoonyarida wey inaad tiraado sadaqa ma haysto waa aqoonyari baabka khayrka iyo duruqdiisa way waasic weeyaan bal fiiri midkaad rabta ka gal qaala afara'ayta in lam yajid haduun helayna ka waran xoolihii la bixinayay markaa ufahmay qaala falyacmal xoolaha laftirkooda shaqee falyanfac nafsa naftiisa ku anfaco walyatasada ha sadaqaysto intuu naftiisa ku anfaco wixii dheeraadan ha sadaqaysto qaala farayta in lam yastadi hadduu kari waayo qaala walam yafcal aw lam yafcal una sameyn samayn karin qaala liyucin ha u kaalmeeya da alxaajati qofka baahan ee xaajada saaxiibkaa ee xaajadiisaasna ku dhibaataysan malhuufkaa qofka ha ukaalme ukaalmee qaala sadaqay kuu noqon qaala farayta in lam yastadi haduuna karin aw lam yafcal una sameyn qaala falyamur bilmacruuf macruufka dadka ha faro afka ha ka hadlo war waxaan waasan yahay waa wanaagsan yahay sameeya waxaan iska ilaali hadhaho qaala farayta in lam yastadix haduuna karayn qaala aw lam yafcal una samaynin qaala yumsiku can shari shartu ka istaagi fa inaa lahu sadaqa u noqonaysaay muttafaqun aleyh xadiidka kale ee isagana macruufka ahaa likuli tasbixati sadaqa walikuli taxmidi sadaqa walamru bimacruf sadaqa wanahyi can munkar sadaqa wa tuciinu rajul calaa daabati fataxmiluhu calayha aw tuciin sadaqa wa waa kii nabiga alay salam tacdil bayna itnayn sadaqa sadaqadii waa kii dhihi jira nabig alayh salaam waxaasoo dhan waxaa kaa kaafini muxuu yihi maxaa kaa kaafini laba ragcadood oo tukato barqinkii ayaa kaa kaafin bu nabi sala allah alay wasalam fadliga ilahay waasaca firi salaatu duxadi wey laba ragcadood oo tukatay yaa jirkaada dhanba sadaqadii lagu lahaa saddex boqol iyo lixdan baa layidhi xubnood waxaa kaa kaafinaysa labada ragcadood oo tukatay qaala alimaam lbukhaariyu raximah llah baaba man daca allaha an yuxasina khuluqahu man daca allah qofka ilahay barya an yuxasina inuu hagaajiyo khuluqahu akhlaaqdiisa abu darda soo maray shalayto isagoo habeen dhan ku duceysanaya allahuma kamaa axsanta khalqii faxasin khuluqi isagoo leh ilah saad abuurkayga uhagaajisay iyo jirkayga akhlaaqdayda uhagaaji oo xaaskiisi tiri maxaa kugu xumbaaray markaas xusn khuluq janaab lagu galaaba qala xadathana maxamed bnu salaam qala akhbarana marwan bnu mucaawiya alfazari an cabdiraxman bn ziyad bn ancam alifriqi an cabdiraxman ibn raafic tanuuki an cabdillahi ibn camarin anahu ana rasuul lahi sala allahu alay wasalama kaana yukthir wuxuu badin jiray an yadco inuu ku ducaysto allahuma ini asaluka asixa ilah caafimaad waan ku weydiisanaya walcifata dhowrsanaan dhif cifada xagga nafta maalka dhowrsanaan carabka walamaana amaanada ku weydiisanaya xifdigeeda amaanada ilahay kugu aaminay xuquuqda caamkeed iyo tida addoomaha wa xusna alkhuluqi akhlaaq wanaagsan waridaa bilqadar iyo qadarkan ku raadli noqdo saas marka xadiidku waa xadiid daciif aho ninka la yihahdo ibnu ziyad iyo ibnu raafic labadaba daciif weeyaan lakin xadiidka duruq kale ayuu leeyahay bazaar iyo dabaraani iyo ducooyinkaas way soo aroortay iyo nabiga alayh salaam inuu ku duceysan jiray ah, eh, akhlaaqda wanaagsan akhlaaqda xunna ilahay uu ka mahangeli jiray nabiga sal la alay slam ah, allahuma ini acuudu bika min ashaqaaqi wanifaaqi wa suui lakhlaaq waay ducadii nabiga kamid ahay sal l slam akhlaaqda xun akhlaaqda fiicanna waa ku duceystay kama axsanta khalqi fa axsin khuluqi isagoo marfuuc waa soo aroortay ayib qala xadathana cabdusalaam qala xadathana jacfar can abi cimran can yaziid bn babnus qaala dakalna calaa caaisha run galnay faqulnaa waxaan ku niri ya uma lmuminiin ma kana khuluqu rasuulillah akhlaaqda nabiga alayh salaam maxay ahayd qaalad waxay tiri kana khuluqu lqur'aan akhlaaqdiisa qur'aanka bay ahayd jawaabta gabadha fil cajiib wey qur-aanka kariimka ah unbau ahaa soo qur-aan lama soo dejinin qur-aanka asaga ah awaamir iyo nawaahi ayuu leeyahay waxbuu ku amrayaa waxna kaa reebayaa waxbuu kuu xalaaleen waxbaa kaa xarimayaa waxbuu kugu boorin waxna waa waa kaa cabsigelinaya waxbaa raja ah, waxbaa khoof ah bashaa'ir buu leeyahay nadiirna waa leeyahay digniin lagaaga digaayo qur-aankaas oo siduu yahay aad la dhaqanto yaa akhlaaqda nabigeed sala allahu aleyh wasalam taqra'uuna suurat lmuminiin suuraddaa suurat lmuminiin ma akrisaan qaalat waxay tiri iqra akri qad aflaxa lmuminuun bal akri bal qaala yaziid faqara'tu qad aflaxa almu'minuun ilaa qawlihi lifuruujihim xaafiduun laga gaaro qaala haakadaa sidaasuu kaana khuluqu rasuuli sala allah alay wasalam ahaa xadiidku daciif wey lakin intaa hore kaana khuluquhu lqur'aan fi saxiix muslim buu kusuganya waa xadis saxiix weeyaan xadiisku ka waa duruqdiisa qaar baa taxsiininaya marka qur-aanka tilmaamaha suurat alaflax eh, iyo suurat alfurqaan cibaad uraxmaan iyo suurat lmacaarij iyadana aakhirkeeda dambi iyo sifaatka la sheegay ee muminiinta laga sheekeynayo ee jannada lagu bishaareynaayo ee ilaahay ku ammaanayo ee wanaagsan kuwa baa ubaahan intaan soo qaadano inaan nafteena aan maaratay aan hor dhigno oo aan qalbiga ku hayno oo mar walba iska raadino taasaa fiican qala lmusanifu raximah llah xadathana o baabun laysa almumiru biacaan qofka muminka ma aha mid acaana dacni badan wax ka sheegidda iyo duridda dadka oo la xanto oo wax laga sheego oo la duro iyo lacanada iyo waxaas o dhan wax fiican oo muminka ku fiican ma aha waxay ka hor imaanaysaa raxmadda qofka muminka laga rabo muminiinta waxaa lagu tilmaamay inay yihiin dhaxdooda dad isku raxariisto oo isku jilicsan inay yihiin marka inaad wax durto ood wax caydood wax sheegto raxmadii mu'miniintii bay ka hor imaan ukuwadii inama almumin ikhwa layidhina way ka hor imaanaysaayo akha walaalkiisa uu jecel yahay ma caayo mana dhacni waxmana kama sheego taana way ka hor imaan waxay ka hor imaanaysaa in qofkan camalkiisii saalixa uu ilaashado badbaadiyo uuna muflis noqonin dhacnigaasi hadhow iflaas buu ku ridi camalkiisi wanaagsanaa baa ka baaba waxay ridaysaa shahaamadii iyo khiyaarnimadii iyo muru'adiisi o dhanna way baabi'inoo qofka dacaanka iyo waxsheega badan waxa weeyaan muru'adiisi iyo khiyaarnimadiisi way dhacaysaa maraatina ma noqdo faasiq buu noqon qala xadathana cabdiraxmaan bnu shayba qaala akhbaranii ibn abi lfudaykin can kathiir bni zaydin can salim bn cabdillahi qaal ma samictu ma maqal cabdallahi cabdallahi bn mascuud weye laacino isagoo lacanaday axadan qof qatun weligiis nabiga alayh salaatu wasalaam isagoo eh, waxaa ujeeda cbdullahi bn mascuud oo la cararayo qof weligay ma arki ma maqal buu yiri cabdullahi bin cumar baa hadda ku jira inkastoo marka la idlaaqo ibn mascuud bay dhahan lakin hadda qariinada waa cabdullahi bin cumar saale ibn cabdillahi qaal ma samictu cabdallahi marka ibn cumar waay laacin asagoo la cararayo axaddan qadun laysa insaanan aan qof ka ahayn laysadu waxay kamid tahay adawaat listithnaa ayay kamid tahay lakiin nabi alay salam dihi jiray ma anhara dama wadukira smullahi fakulhu laysa simna wadifra marka laysa insaanan ee ilaa insaanan hal qof unbuu maarka isagoo lacanadayo maqlay isagoo lacanadayo adoonuu lahaa oo ka cadhaysiiyey buu ahaa marka dambena wuu xoreeyey wa kaana saalimu wuxuu yaquulu kii yirahda qaala cabdullahi bn cumar wuxuu yihi <coughs> qaala rasuulu llahi sala alla alay wasalam rasuulka alayh salaam wuxuu yihi laa yanbaqii lilmuumini mu'minka oo ma haboona an yakuuna lacaana inuu lacaan noqdo wax munaasaba ma aha qof lacanad badan oo dadka lacanado wax ka sheega caydii iyo sabigii iyo dacnigii o dhan ayaa lacanada soo wada wadagelaya soo wadagelaya marka qofka muslimka munaasab aha arrintaa inuu afkiisa barto oo iska ilaaliyo ayaa la rabaa iska dhowro qala xadathana maxamed bn salami qala xadathana alfazariyu maawi maawiya alfazari maawiyat alfazari ibn marwan an ifadl bn mubashirin alansaari can jaabir bn cabdillahi qaal qaala rasuulu lahi sala la alay slam nabig wuxuu yihi laa yuib in allaha alle laa yuxibu ma jecel alfaaxisha qofka faaxishka ah hadalka xun iyo hadalka fuxshiga iyo almutafaxish iska keenkeena iska kakalifa wala sayaaxa qofka dhawaaqa badanaya fi aswaaqi suuqa qaqaqayliya oo haddii wax la kala gadanayo si degan oo xasilooni ah oo aan cay lahayn oo aan dhaar lahayn oo aan been lahayn wax loo kala gataa la rabaa in la buuqa ma aha iska gado si degan wax ilahay ku arsuq waad heliya inaad qaylido ood dadka dhawaaq ogu yeedho sida dadka qaar ay meelaha becsharadooda qaylinaya oo kale haddaad dhawaaqdo waaad heli laheed unbaad heli wa ilahay ku qoran baad heli ayib xadiidku daciif weeyaan ibnu mubashir kaasaa layin lxadiid oo daciifiyaa laakin duruqana waa leya abudunya fi samti iyo waa maarata ku asaxay hmm. ayib qaala xadathana an cabdilwahaab <coughs> saas ku le an cabdilwahaab siiqadan hadda waxaa la siiqatu tacliiq baa la oo cabdulwahaab sheikh lbukhaari ma aha cabdulwahaab sheikh lbukhaari maaha waa siduu kaga qaadaa marka waa tacliiq oo qof buu meesha ka xadfay qof buu xadfay laakiin xadiidku waxaa weeyaan xadiis saxiix aho fi saxiix bukhaari wa muslim labada waa kusugan yahay tacliiqa markaa dhib kuma keenayo wa can cabdilwahaabin can ayub can cabdillahi bin abi mulaykata can caaisha radi allahu canha ana yahuudan yahuud yaatow nabiya nabigu u yimid alayh salaam faqaaluu waxay dhaheen assaamu calaykum bay ku dheheen nabiga wax salaama bay iska dhigayaan salaanta saxdaheed laakiin waa hadal oo taxriifa ayuu la yimid oo qarsoon oo la fahmi karin laakiin ay fahmeen nabiga alayh salaam iyo caaishada assalaamu calaykum ayay ku dhaheen wax salaamu calaykum dhahaya iska dhigeen oo salaamaya islaamkuna waa geeri iyo halaag iyo habaar marka waa habaar dhinta wey faqaalat caaisha waxay tiri wacalaykum korkiina ha ahaato walacarakum ullah ilahay hayna carado waqadiba calaykum hayni caroodo ikhwaan alqirada walkhalaazir bay ku dartay waliba daanyeero iyo doofaaro kuwii walaalaha la ahaayo walaalahood qaar kamid ah oo kii la nasakay oo daanyeero iyo doofaar la dhici qaala nabigu wuxuu yihi mahalan ukaadi ya caaisha caaisha ay tartiib tartihiib ukaadi calayki birifqi dhimrinta laazim wa iyaaka waxaad iska ilaalisaa walcunfa qallafsanaanta iyo adeega walfuxsha hadallada xunxun ah, adag qaala waxay tihi awalam tasmac maa qaaluu waxay dhaheen sooma maqashid nabi allow intaan ii ee ku idhi way mudan yihiin nimanku maxay hadalka ay sama maqlaysid adoo rasuul allah bay ku caayayaan oo ku habaarayaan qaala nabig wuxuu alam tasmicii maa qult amba waxaan ihi soomaadan maqal radadtu calayhim waan u jawaabay waan u jawaabay wacalaykum baan idhi fa yustajaabu lii haddii habaar noqoto habaarkayga waa li ajiibi ayaa fiihim ayagaan habaari waa la ajiibi walaa yustajaabu lahum fiya ayagase la ajiib mahayo fiya aniga habaarka ay habaareen wamaa ducaau lkaafiriina ilaa fi dalaal wey habaarkooda waa unbaa wa ka wax jira male habaarkooda iyo ducadooda marka waxa weeyaan waa isla meelgeynti adoo si qabow dantaada u fuushan karaa oo axsaabtaada iyo xubnahaada dejin kara oo caray iyo buuq ba aan isku kicinayn dhiiggana isku kiciso halkaadii dantaadana si qabow u gaari kara waad heli kartaaba oo lagaa didin qofkiina iska celiya habaarkiisana isaga ku dabagediya ayaad heli kartaa marka waa isla meeshii oo taqabow fiican saxiix waya xadiidka qaala almusanifu raximah llahu tacaala xadathana axmed bin yors qaal xadathana abubakr bn cayaasha an xasan bn camr an mxamed bn cabdiraxman bn yaziid an abihi an cabdillahi qaala cabdillahi bn mascuud weyaan an inabiy sala allah alay wasalam qaal laysa almu'minu muumin ma aha bidacaani midka dhacanka badan wax dunida badan waxbuu sheegi waxbuu duri waxbuu dhaliili dhaliil u socoto wey dadka qaar noocaasa jirta oo weligood u dhaliil un ku jira oo aa dhehel hebel baa ammaanba afkooda ma soo martaba marka dacaan ma aha wala lacaan mid lacanad badan oo cay badanna ma noqdo wala alfaaxishi kuwa af xun oo afkiisa xumaana ku hadla walal badi badiguna waxaa weeyaan waa isaguna xagga carabka oo hadal xun u carabkiisa ayuu ku badiyu lisaan af dheer oo hadal xun waa isxoojinayaan kalimaadkan ayib xadiidku saxiix weeyaan marka mumin kamila qofkaa ma aha ma aha akhlaaqda mu'miniinta waxaa in laga helo ma aha iyadana waa loo jeedaa qala xadathana khalid bnu mkldi qala xadathana sulayman bnu bilal an cubaydillahi bn sulayman bnu salman an abihi abihi an abi hurayrata radi allahu canhu an nabi sal la alay slam qaal laa yanbagii lidawi lwajihayni laba wajiile ooma haboon an yakuna amiinan inuu noqdo qofka laba wajiilaha laba qoloo iska soo horjeedo labadaba sax baa tihin dhihi oo labadaba uu taageeri oo mid walba adaa saxa uu ku dhihi laba wajiira la yidhaahdaa marka qofkaas amiin ma noqdo qof sir lagu aamini karo ama wax loo dhiiban karo qofkaa ma aha maxaa yeele qoladana markuu qolada la joog ku karo lacanadi kuwa kale marku ku karo lacanadi marka laba wajiilo wey qof marka sir lagu aamini ma aha warkaada u muuqaadi rabaa oo waxaa la yihahdaa man nama ilayka nama canka baa la yihi qofka adiga namaama iyo war kuusoo ke kuu keena adnagu un kaa geeni un kaa geyni marka iska ilaali qofka noocaas oo kalea ah. xasanu saxiix xadiidku qala xadahanaa camru bnu marzuqin qala akbaranaa shucba can abi isxaaqin can abi laxwasin can cabdillaahi qaala wuxuu yihi ah, cabdillaahi ibni mascuudin alamu ah, alamu akhlaaqi lmumini mu'minka akhlaaqeed akhlaaqdiisa midda ugu laiimsan iimsan la-iim qofka faaxishka ah ee aan ikhyaarnimo ku jirin een kariimka ahayn ee wixii wanaag iyo ixsaan iyo khayr ahaana aan aqoonin intaas qofkaasaa la-iim la yidhahdaa waa diddu lkariim marka isagii baa sii kala dardaran alamu akhlaaqi lmu'mini muminka akhlaaqdi midda ugu xuna ugu la-iimsan alfuxshu waa afxumada afxumada weeye weliba qof ixsaan iyo wanaag kuu galay oo afxumi iyo wax ka sheeg aad ugu jawaabto taasaa weliba usii daran oo kariimka waxaa la yihi idaa axsanta ila alkariimi malaktahu wa idaa axsanta ila laimi tajabara haddaad laim wax u tartara waaba kuu e, kibrayaay oo afxumadaadi iyo adugu maaratay sidaas oo kule qofka kariimka ana waa mulkinaysaayo ixsaan iyo bir wanaag iyo khayr buu kugu jawaabaya oo kugu abaalgudayaa saxiix lisnaad xadiidka qaala raximah llahu tacaala baabon xadiidki xadathana maxamed bin cabdilcaziz qala xadathana marwan ibn mucaawiyat alfazari qala xadathani moxamed bin cubayd alkindiy alkufiyu can abihi qaal samictu caliy bin abi alib salawaat llahi bashi qoray lakin maxaa nabi waan jirayn ya radia allahu ka ikhwaanihi ka ikhwaanihi ayaan dhehayna nusaakda waxaan la timid maaha wax bukhaari ula yimid radia allahu canhu raximah llah sida la yaqaano ee caadi caadiga musalaxa waxaa weeyaan saxaabada maxaa la dhahaa qur-aankii baa de ilahay uu ku yiri muhaajiriin ansaar muxuu yiri radi allahu canhu qofka kale ee ka sokeeya saxaabadana maxaa la dhahayaa raximahu llah baa la dhihi hadduu saasa la dhahaa ayib waa iska markaa isdilaax jira waaye laakin salawaat waxaa la dhahaa ambiyada iyo rususha macsuumiinta ah waxay marka salka ku haysaa shiicada oo cali waa macsuum leh oo saxaabada intooda dhoon ka fadli badnaysiinaya oo darajatu nubuwa gaarsiin xataa darajatu uluhiya gaarsiinaya tasarufka inuu wax kulehay marka kuwaas weeyaan nusaaqday marka halkaasay ku simbiraxoodeen cali radi allahu canhu wa ardaah ku filan isaga abubakar iyo cumar iyo cuthmaan iyo walaalihiisa muhaajiriin iyo ansaar waxaa loogu duceeyay ku filan manqabiya ammaan iyo fadlina intuu alla siiyey iyo intuu ka qeyb qaatay islaamkan iyo waxtarkiisa iyo manzilada iyo martabada uu rasuulka agtiisa ka joogay xagga nasabka iyo xagga sihriga iyo xagga maxabada iyo xagga horreynta uu ku horeeyey islaamnimada iyo awal man aslama min ashabaab inuu ahaa intaasa ku tuuran oo ku filan casharat lmubashiriin buu kamid yahay fi ljana arbacatu lkhulafa araashidiin buu kamid yahay saaxib alfadaa'il walmanaaqib wey marka shiicada wax kale ay ujeedaane cali radia allahu canhu danihiisa kama hadlayaan yaqulu cali radia allahu canhu alaama maqlay lucina lacaanuuna kuwa wax lacanada iyagana waa la lacanaday qaala marwan aladiina yalcanuuna nas kuwa dadka lacanada daciifu lisnaad wey xadiidka ninka maxamed bin cubayd la yihahdiy aabihiiba laa yucrafaani lama yaqaano wallahu aclam bilahi tawfiiq jumca wey maanta sala allahu wasala ala nabiyina maxamed